بسم الله الحمد لله وصلاة الله وسلامه على رسوله وحبيبه ومصطفاه وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن والاه أما بعد waxaynu ku jirnay kitaabka qeybkiisii afraad asalkii sideedaad baynu maraynay wuxuu ku saabsanaa salaad salaatu lkhawf ayaynu maraynay haddii la cabsanayo cabsi jirta sidii loo tukan lahaw ee qofka inuu cabsi salaad leeyahay maaha waa salaadii caadiga ahayd ee la tukan jiray ee fariidada ahayd ee shanta waqti ahayd ayaa qof la kulmaysa qofka waa noocyo badan yahay dagaal buu noqon karaa dad buu noqon karaa daad iyo biyuu noqon karaa dugaag buu noqon karaa marka qofkii markaa uu qoobka la kulmay isaga nafsa socotana waa noqon karaa muqiimna waa noqon karaa gurigiisa jooga kolka qofka ama gurigiisa ha joogo ama socoto ha noqdo haddii waktigii salaada la tukan lahaa iyo ay cabsi kulmaan sidii loo tukan lahaa marka sababka ayaa qoofka salaatu lkhowf hadday cabsi jirto sidii loo tukan lahaa awalan mashruuciyatuha waataynumayna camalka la samaynayo aan caadi ahayna cibaada ilaah ajriya sawaab looga doonayo awal wa qabla kulli shay wax eebba sideeyey waa inuu yahay wax rasuulka ku baray waa inuu yahay wax filkitaabi wa sunnati ku sugan waa inuu yahay marka waxaan rabbiba kuu dirin rasuulna ku barin filkitaab wa sunna aan ku sugnayn inaad adiga u qorshaysato cibaadanimu sidii adoo qasab eeba ajri uga helaya taa magaceeda waa sayrun irtijaac baa la yihaa waxaad adiga bilaabatay ama qof kula mida yaa bilaabay oo basro adoo kale ah adigana baad ku dayatay adiga iyo camalkaa labadaba marduud wey waana lagu cadaab mudanayo waxay ba qubuul loogu helaayana maaha sidaasaa nusuustu marag furayaan wa fi lkitaabi ilcasiiz waxaa ku soo aroortay am lahum shurakaau sharacuu lahum min addiin maa lam yaadan bihi illah dadkuma waxay leeyihin dad eebba talada la haya oo waxaanu eebba ogolaan u jideeyey dadku leeyi waxaa xadiidka nabiga ku sugnaatay waiyaakumu muxdathaati lumuur faina kula muxdathatin bidca wa kula bidcatin dalaala wa kulu dalaalatin fi nnaar waxaa ku sugnaatay sunnada rasuulka man axdatha fii amrina haada maa laysa minhu fahuwa rad waman camila camalan laysa calayhi amruna fahuwa rad idan markii camal laga hadlaayo kow wax la sheega waxa ugu horeysa mashruuciyadii ilaahay waxaan majideeyey kolka saa darteed bu wuxuu ka bilaabay mashruuciyatuhaa cabsida sida loo tukada mashruucinimadeeda ba laga jideeyey salaatu lkhawf cabsida salaadeeda mashruucatu waa la jideeyey biqowlilah eebaweyne hadalkiisaa lagu jideeyey tacaalaa koraayuu eebba yiri faidaa aqamta haddaad joojisa rasuulkuu banow lahum dadka asalaa haddaad salaad u joojiso waidaa kunta fiihim faaqamta xogaa aayaddu sidatan naska qur-aanigaa sidaan ma aha waidaa kunta fiihim faaqamta lahum salaad kolka faidaa aqamta idaadii hore iyo tanu isku daray faidaa kunta fiihi fa aqamta lahumu salaam haddaad adiga rasuulka ku dhex jirta muuminiinta oo fa aqamta aada u ogtidoo lahum muslimiinta asalaa inaad tujisa aada rabtid xabsigiina waa jirta faltaqum daa'ifa kooxa joogsato minhum kamida muslimiinta maxaka adiga la jiridaada waliyaakhuduu ha kuwa kula jira naftooda aslixatahum hubkooda wey oo kuwa kula tukanayo kuwii kale labadaba hubkoodii waa qabaayaan ilaa cabsibaaba jirta fataqum daa'ifa koox yaa joogsato minhum mu'miniinta kamida macaka adiga la jiridaada kolkaa ay taagaanay nafteeda oy salaada u taagan yihiin waliyaahuduu daa'ifadii ha qaateenu aslixatahum hubka ay wateen la dhigi maayo dhulka maxaa jira cilada dibbay ku iman doontaa wada aladiina kafaruu low takfuruuna can aslixatikum wa amtixatikum fayamiluuna calaykum maylatan waaxida siyaanay jecel yihiin waliyakhuduu ha qaateen aslixatahum hubkoodii ha qaateen faidaa sajaduu hadday sujuudaan kuwii kula jiray falyakuunuu daa'ifadii kale in salaada ku jirin ha ahaadeen min waraa'ikum adiga rasuulkii inta salaada ku jirta gadaalkiina ha joogsadeeno horay colka hadduu ka yimaado waaba loo jeedaa laakiin adigi qiblaad wejigii aadiseen colkii hadduu gadaal idinka jiro dadkii waa la qaybiyey qolana salaada ha kula galeen kuwa kale gadaashiina ha taagnaadeen kuwa markii salaada nudkee la tujiyo waltaati daa'ifa kooxa timaada ka gadaal ukhraa kalo lam yusalluu anan kula tukanin kuwaana falyusalluu salaada qaybteedii labaad ha kula tukadeena kuwaas walyaakuduu iyana ha qaateena xidrahum dadaalkooda iyo wa mukooda intuba diyaar ha u noqoto sifatuha sida salaatul qof loo tukanaya fi safar wa fi lxadar labadiiba waa dhici kartaa filxadar jibbay ka iman doontaa haddaan safar la ahayn salaad la gaabinaya ma jirto laakiin dadaalkii waxa uu loo tukanayaa ficilkiina laysaga ilaaliyo naftii loo badbaadiyo ee eebbana lagu guto laakiin haddii safar jiro gaabin baa jirto sifatu waa salaatulkhof tilmaanteedii waxa wey isafar safar gudihii ugu sifaa waradad waxaa soo aroortay fii salaati alkhawfi cabsida tukashadeeda salaad gudaheeda kayfiyaatun hadabyaal baa soo arooray mukhtalifatun hadabyaalku waa kala duwan yihiin maraduha hababyaalka waxay u noqonayaan ilaa xaalati alkhawfi cabsiga intay dhan tahay ilaa cabsidu maraaxil wey marcal muuqdaaba ma jiro laakiin digsiin baa la qabaayo alkoo yimid baa filayaa mar laba intaa waa ka soo dhowaatay alkii waa muuqdaa laakiin dagaalna ma bilaabanin timatuur baa la hayaa marka iyo tafaxay mar kale arrinta waa soo dhaaftay dagaalkiibaaba bilowday hadduu bilowday nafteeda sii kala daran xinjiryaha mar gacanta lagula jira dhuntaa laysugu shubaya kolka cabsidii nafteedii baa maraaxil maraysa kolba habka loo tukanayana wuxuu hoos imanayaa cabsida heerka dhanka maraduha kayfiyadaa waxay u noqonaysaa ilaa xaalati alkhawf cabsida xaaladeeda iyo u noqonaysa quwatan xoogga cabsidu ay leedahay iyo wadacfan sida cabsidu u sahlanta waa kayfiyaatiha hababka loo tukada tan ugu caannimo badan waxaw idaa kaana alqitaalu haddii dagaalku uu yahay fi safar socotanimo gudaheed kolkaa an yuqsama waa in la qaydiyaa almucaskar ciidanka dagaalamaya ilaa daa'ifatayn laba kooxbaa loo qaybinaya daa'ifatin koox taqifu waxay joogsanaysaa tijaaha alcadow dalka foolkiisa ayay joogsanaysaa wa daaifatin kooxna tasifu waxay safanaysaa waraa alimaam imaamka gadaashiisay safanaysa oo fa imaamkii baa tujinaya bihaa daa'ifada gadaashii ka safatay rakcatan hal ragcad buu tujinaya ragcaddaa marka la dhammaystiro wayasbut imaamku waa sugnaanaya qaa'iman ragcaddii labaad isagoo u taagan buu jooggaa daysanaya wa taquumu qoladii la tukatay waa joogsan hiya iyada oon imaam lahayn ragxaddii hore imaam loogu lahaa mufaaraqay niyoodeen kolkay iyadu joogsateena fatusallii kooxdan hore waxay tukan ragcatan ukhra ragcad labaad bay tukanayaan fatusallim waanay salaamo naqsanaysaa watadhab ka gadaal waa tegaysaa oo qoladii kaley bedelayaan wataqifu daa'ifadii hore waxay joogsan mowqifa daa'ifa goobteed bay joogsanayaan alukhraa kale meeshay taagnaayeen bay istaagayaan wata'ti lukhraa baa imanaysa fayusallii waa tukanayaane fayusallii imaamkii waa tujinayaa bihaa qoladii labaad alimaamu imaamka rakcatan buu tujinayaa oo waa intii u dhimay ragcaddaa markuu tujiyana wayasbut imaamkii waa sugnaanayaa jaalisan isagoo fadhiyo labadii ragcad ragcadba tukaday fataquumu ka gadaal waxaa joogsanaysa iyo iyada ilaa fadhiguu isagu daysay kolkaa waa joogsadeen wataatii waxay la iman biragcatin ragcad ukhraa kale uma ka gadaal isagu salaada ka bixi maayo ilaa qoladan dambe ay ragcaddii labaad la yimaad uma ka gadaal ayuu yusalli imaamkii salaamo naqsanaya bihim qoladii labaadbu la salaama naqsanaya inta kayfiye ah taasaa ugu caansan oo macruuf oo la yaqaan iyaduna waa fii safar oo salaaddii waa la gaabiyey washaahidu haadihi alkayfiya kayfiyadan aan sharaxnay waxaa u daliila xadiidu sahli ibni abi khasma ayaa u daliila irjaaca waxaa yimid fiihi fi lxadiidi xadiidkaa gudihiisii waxaa ku yimid xadiidkaa waxaa ku yimid ana daa'ifatan koox inay safad safatay maca anebiy subanaha la jirigii bay safatay sala allahu naxariis allaha badiyo calayhi rasuulka korkii wasalama nabadgelyo allaha ku badiyo wa daa'ifatun kooxna tijaaha alcadow kolka foolkiisay safteen fasallaa waa tujiyey nabiga bilatii qolo macahu la jirtay ayuu ragcatan tujiyey uma sabata waa sugnaaday qaayiman isagoo taagan fa aatamuu dhammaystire lianfusihim iyagaa salaada ragcadii ka dhinay lafahooda u dhammaystirtay uma ka gadaalbay insarafuu gadoomeen wijaaha alcaduw holkay foolkiisii bay u gadoomeen waja-at daa'ifatu baa timid alukhraa kale fasallaa imaamkii tuji bihim qoladii labaad alrakcatu tujiyey allatii rakcadda baqiyad hartay min salaatihi salaadiisa ka hartay uma ka gadaalbu sabata sugnaaday jaalisan isagoo fadhiya fa atamuu waa dhammaystireen lianfusihim nafafyaalkooda uma ka gadaalna salama waa u salaamo nafsaday bihim qoladii labaad ayuu la salaamo naqsaday xadiidkaasa saasuu ku yimid saddex waxaa weeye sifatu waa salaatulkhoof tilmaanteeda filxadar haddaan safar balla ee gurigii la joogo oo reerihii lagu soo weeraro guryahoodiisa loo tukanaya wain kaana alqitaalu dagaalka hadduu yahay filxadari nagaayi gudihiis hadduu yahay xaysu laa qasra ayaan gaadini jirin lisalaati la gaabiyo sallati daa'ifa koox waa tukataa aluulaa horeen sheegnay rakcatay laba ragcad bay tukanaysaa maca alimaami imaamka la jiridiisa wa rakcatay laba ragcadoo dambana waxdaha iyadaa tukanaysa keligeed walimaamu imaamkuna qaa'imun ragcaddii saddexaad yuu taagnaanaya wataati daa'ifa koox imanaysa alukhraa kale ofa yusalli imaamkii waa tukijinaya bihaa kooxdii labaad buu alimaamu yusalli limaam bihaa kooxdii labaad ragcatayn buu tujinaya wayadbutu jaalisan isagoo fadhiyuu sugnaanaya fatatimu qoladii labaad baa dhammaystiran binafsiha iyada nafteeda waan imaam lahayn bay ragcatayn laba ragcad dhammaystirayaan uma ka gadaal buu yusalimu imaamkii salaamo naqsanaya bihim qoladii labadu afar idaa lam yumkin hadduusanba suuragal ahayn qismatuljeyshi ciidanka qaybintiisa maxay la suurageli weynay listidaadi lqitaal dagaalkiibaa faraha lagula jiraayo dagaalkiibaa adkaaday mar hadduu dagaalka adkaado tigama la qaybinaya markaa ma jiraan nin walba ama waxbuu bursanaya ama waa la bursanaya kolkaa arrintu way isbedelaysaa idaa lam yumkin hadduusan suuro qismatu qismatuljeyshi ciidanka qaybintiisa liishtidaadi lqitaal dagaalka inuu daraaday awgeed sidee la yeelayo waatan sidii la yeelayo ida ishtadda hadduu daraado alqitaalu dagaalka oo walam tumkin ayan suuragelin qismatuljeysh ciidanka qaybintiisa salluu waa tukanayaan furaadaa mid mid baa loo tukanaya markaa jamaaca ma jirto calaa ayi xaalin ilaa arka korkeed baana loo tukanaya ay kaanuu ahaadaan ciidamada musaatan lug hadday yihiin aw rukbaanan gaadiid hadday fulaan lilqiblati hadday u jeedaan aw ligayrihaa hadday meel kale u jeedaan sujuud iyo rukuuc male yu-amuuna way ishaarayaan fiimaa an ishaaro taasna liqowlihi eebbaweyne hadalkiibaa u daliila tacaalaa korahaye ku eebba yiri in khiftum haddaad cabsataano dagaalkiiba lagu jiro fa rijaalan idinkoo luga tukada aw rukbaanan idinkoo gaadiida fuulay idinkoo gaadiid fuulana ma kolka markii salaadku qof jihaad baa lagu jiraa naf baana loo baqaaya salaaddii in laga taga marka dhow gadaal iyadoo toosan laga tukada waa la diiday kolka markaad salaatul aqribid baad garanaysaa salaad aan laga tegi karin maxaa jira kuwan maa loo cudurdaara mujaahidiinta gaalay la dagaalamayaan naf bayna u yaaban yihiin dhuuntaa loogu shubaya iyagiibaa dhuunta wax ugu subaaya hadda dagaal baad kujitaan yarkaadii hadhow waad tukan doontaan maa la yiraa kolkaan caafimaad qabo gurigii sii jooga baa rabaa inuu salaadii khiyaar uga tago hadhowna khiyaar ku qabeeyo oo uu yihaha marka huddo hayso hadda maaska kiifaya hadhow baan tukan doona horu waktigii tegay wey idantaa inayan salaad noqonin waxaa u baabu salaati alkhawf ayaa u daliila waa ascabu alawqaat wakhtiyaalkii u darnaa waa axla kii duruuf heer la mara kii ugu qallafsanaa ama ugu madooba salaatulkhowf wey ka tegidiina waa la diiday ilaa lagaa cafiyey rukuuciyo sujuuddii qibladiina waa lagaa cafiyey kolka salaadii ubaad qalbigaaga dareerinaysa adowga hadduu kaa tabar iyo tira badan yahay hagahaad wax ka dayeysa salaadiina waad ku jirta hadduu kuu baqdana waa bursanaysa dhuuntaad ugu subaysa salaadiina waad ku jirtaa marka taas intii la yidhi yuu rabaa nin salaada inuu khiyaar uga tago kadib uu yiraa ilaa shan wakti buu igu leeyahay kolkaan danaha iga dhamay yan aawo shankiisii wakti isu kor saarayo haddii kale hadda roobkii baa dahay daartii baa allowsahela geelii baa dhalaaya hadhow jiilaal roobka markuu dhammaado osgeela dhalo oo daarta la faro ayaan saddexda bilood ee jiilaal saddexdii bilood ee guga yaan salaadooda isku darayaayo wakti wakti baan kor saaraya saddexaas bilood iga baxaysa taas maxay noqonaysa waxba hal noqon mayso fain kiftum haddaad absataan fa rijaalan ku tukada lug aw rugbaanan gaadi wa qowlihi nabiga qowlkiisiina waa u daliil sala allahu naxariis allaha badiye caleyhi nabiga korkiisa wasalama nabadgelyo allah ku badiye uu nabiga yiri wain kaanuu hadday noqdaan ciidamada akara kuwa ka tiro badan min daalika inta hadday ka tiro badan yihiin fayusalluuha tukadeena qiyaaman iyagoo taagtaaga wa rugbaanan iyagoo gaadiid ku tooga wamacnaa akara min daalika waxa wey idaa akara alkhawfu hadday cabsidii badato waxtadamad ilmacraka ay dhiigaysato goobtii oo xinjirkii baa faraha lagula jira oo wakhtalabuu muslimiintii ku darmaan bilcaduwi ninba ninbuu ku maran yahay bal iskala garan layahay heerkaa markay gaarto qiyaaman wa ruugbaanan san waxa wey sidee u tukanayaa qofka ol eryanaya oo ama isagiibaa bursana ama isagaa la bursanaya altaalibu ninkii raadsanayey ilcaduwi colka aw ilhaaribu kii cararayey minhu min alcaduw colka kii ka cararayey ama isaga raadsanayey buu tukanaya dhegeyso man dalaba qofka raadsada haduwan an haddaad tiraa waa tukanaya halkii baa baxsanaya haddaad laakiin eryatana waa qabanaysa man dalaba qofka raadsada haduwan col uu yaksaa ka cabsanayo fawaatahu colka tegidiisa ow amase dalabahu isagii muslimka waxaa eryanaya haduwun col yaksaa muslimku wuxuu ka baqaya an yadfara jacalka uu gacanta ku dhigo iyo isaga muslima jacalka uusan kaaga baxsan amaadan adiga u gacan gelin sallaa waa tukanaya ka tegid warkeed ma jirto calaa ayi xaal si la arka tikaa ah korkeed buu u tukanaya uu kaana yahay maasiyan hadduu soconayo aw saaciyan hadduu ordaayo ila alqiblati hadduu ujeedo aw gayriha meelaan qiblo ahayn hadduu ujeedo wahaakadaa sida aan tilmaanay kullu man ruux kulligiibaa lamida khaafa cabsadayo calaa nafsihi naftiisa korkeeda u cabsaday min insaanin dad buu uga cabsaday aw xayawaanin xayawaan buu uga cabsaday libax iyo ruwaayo wax ku dilaaya aw kayrihima waxaan dad iyo xayawaan ba ahayn dab iyo daad oo kale wey dabayliya musiibo ku halaagaysan wey kolka waxaa ka cabsididba waa wixii kale allaa wuxuu tukanaya cabsi hadday meesha timaado salaata alkhawfi cabsiga salaadeedii aan sharaxnay ayuu tukanaya bixasabi xaalihi cabsida xaaladeeda siday tahay yuuna u tukanaya wayashhad waxaana u daliila lihadihi almas'ala masaladan aynu sheegnay qowluhu tacaala ilaahay hadalkiibaa u daliila uu yihi fain khiftum nafta haddaad u cabsataan fa rijaalan idinkoo luga tukada aw rukbaanan idinkoo gaadiid fuula tukada wa camalu cabdillaahi bni unaysna waa u deli radia allaahu canhu cabdillaahi ee baraalliha ka noqdo faqad bacasahu cabdillaahi bni unays waxaa diray rasuulullah eebbaweyne rasuulka sala allahu naxariis allaha badiyo caleyhi rasuulka korkii wasalama nabadgelya allaha ku badiyo fii aliiqi hudaliy hudali raadintiisa ayaa loo diray faqaala wuxuu yidhi cabdullaahi wey lamaa khiftu markaan ka cabsaday an yakuuna inuu ahaado beynii aniga iyo wa beynahu ninkii hudaligaha eneryanayey maa yu-akhiru wax dib u dhiga asalaata salaad ayaan fandalaqtu tegay amsi anigoo soconaya duusan iga fakanin hudaliga wa ana usalli waana tukanayey socodka ayaan ku tukanayey umi waa ishaarayey rukuuciyo sujuuda fiimaa anishaar naxwow xaggiisa falamaa goortii an sanawtu u dhowaaday minhu hudanigii alxadiid xadiidka dhamaystiri salaatulkhawfkiina halkaasuu ku dhammaaday jumcadii baynu u gudubnay almaadatu alcaashira maadada tobnaadna fii salaati iljumca jumcada salaadeediibay umaado tahay kow xukmuhaa salaada jumca xukunkeeda muxuu yahay salaatu ljumca jumcada salaadeeda waajibatun waajib weyn biqowlilah eebba weyne hadalkiibaa u daliila tacaalaa korahaye eebba yiri ya ayuha aladiina dadka aamanuu xaqa rumeeyayow idaa nuudiya haddii la aadaano lisalaa tukasha haddii laysugu yeero min yowmi iljumca jumcada maalinteedii fascow taga ilaa dikrillah eebba weyne xuskii oo salaadii u kaca fadarulba waxa lagu suqloomo be iyo tijaaniya faa-iido ayaa ugu daran isagaa gacanta kala baxa wa qowli rasuul rasuulka qowlkiisiina waa u daliil inay waajib tahay calayhi rasuulka korki asalaatu nacari iyo wasalaam nabadgelyaha ahaatee uu rasuulka yidhi layantahiyanna waa hari doonaan aqwaamun dad can wadihim faraka qaadidooda aljumcaday faraha ka qaadayaan oo iyagoo jooga dan jumcadii soo tukanayn ay faraha ka qaadayaan kolka fara ka qaadida jumcada la dayacayo ayaa dadka dayaca jumcada ay ka hari doonaan ow haddayan ka harin layakhtimanna allaahu rabbi baa saraya calaa quluubihim iyaga laabyaalkooda korkeeda baa eebba saraya huma haddii laabtooda la shara ka gadaal layakuunanna waxay ahaan doonaan min alkaafiriin dadka ilaah ilowsan ayaa lagu darayaa dalika biannahum kadabuu biaayaati illah wa kaanuu canhaa kaafiliin ayay ku darmayaan wa qowli hadalkii nabigana waa u daliil jumcada waajibnimadeeda sala allahu naxariis allaha badiyo caleyhi nabiga korkiisa wasalama nabadgelye allaha ku badiye uu nabiga yihi aljumca jumcada tukashadeeda xaqun mid sugan waajibun waajibahu calaa kulli muslimin qof muslima kulligii korkii fii jamaacatin jamaaca inuu ku tukado ayay waajib ku tahay ilaa arbacatun afar baa muslimiintii laga dhaafay oo ayan waajib ku ahayn iyagana se laga rabay sunna u tahay qofka koobaad waxaa wey cabdun adoon mamluukun laleeyahay qofka labaadna aw imra-atun qof haweena wey kan saddexaadna aw sabiy ila aan qaangaari wey kan afraadna aw mariid mid jirano xanuunsanaya oon iman karin wey afartaa waxaan ahayn ee muslima jumcadii waxay ku tahay xaq waajiba oo laga rabo alxikmatu fii mashruuciyatiha marka jumcadii eebba jideeyey murtida ku jirtee loo jideeyey dhagayso alxikmatu murti fii mashruuciyatiha mashruuciyati ljumca jumcada jidaynteeda gudaheedu xigmaha min alxikami waxaa murtiyaal kamida allatii xikmada surcad la jideeyey jumcada lahaa liajliha xikmada darteed loo jideeyey salaatu ljumca jumcada salaadeeda loo jideeyey waxaa kamida kow jamcu lmukalafiin wixii la mashaqeeye qaangaara ee xilqaadaa la kulminaya alqaadiriina awooday calaa taxamuli ilmas-uuliyaat xilka qaadidiisa korkeeda oo inay xil qaadaan intii kartay ayaa la kulminaya ilaan afartaan soo sheegnay xilkoodu waa yarya addoon mamluuga sayidkiisa unbuu maqlaya xil qaran ma kor fuulo naag waa sidoo kale ilmaheediiyo aqalkeeda baa xilkeedu ku egyahay xil qaran ma hayo sabi waa sidoo kale maridna waa sidoo kale kolkaa dadka wax ku hoolkaa ee taabagudka ah ee xil qaadi kara ayaa la kulminaya alqaadiriina awooda calaa taxamuli ilmas-uuliyaat xilka xambaaridiisii korkeeda min ahli ilbaled beledka markaa la jooga dadkiisana kamida aw ilqarya hadday makacda yaroo tuulaa tahay lamid wey waxaa markaa la kulminaya awala kulli usbuucin sitimaan la arka maalinta ugu horeysa jumcada ayaa la kulminaya waxaana lagu kulminaya fii makaanin goob gudaheed waaxidin mida waxaana loo kulminayaa litalaqii kullin mid inuu la kulmo maa yejidu wuxuu helayo oo wayaxdidu soo darinaya qof walba waxaa howlee ku aadaya ama inuu dhacal laga yaabo min qaraaraatin go-aano ah wa bayaanaatin warar la cadaynayaa yustiruha go-aanada iyo bayaanaadka waxaa fulinaya imaamu dadkaas meesha ku nool qofka imaamka u ah ayaa go-aanka iyo bayaanaadka iyo masaalixda muslimiinta u sheegaya wixii xilqaadi karaya ee meesha ku nool wa khaliifatuhum khaliifkooda muslimiinta fiima kiibuu u sheegaya yatacallaqu ku lugle biislaaxi diinihi dadka diintooda diintaas wanaajinteeda wa dadka adduunyadooda adduunyadaas subinteeda wixii ama diinta usuubina ama adduunyada usuubina ayaa wixii xilqaadoo tabargala usbuuc la arkaba awalkiisa intii meel lagu kuusho ayaa loo sheega saasaa talaa saasaa tacaaliima waxaasaa loo baahan yahay waxaa hal la yeelo waxaas yaalna yeelin mar labaadna waliyasmacuu inay maqlaan wixii qaangaara ah, min atarkiibi isjeclaysiin khayrka la isjeclaysiiyo fuwaadiyo waana dhacay wixii wanaagsan baa laysku baraarujinaya wixii xunna waa laysaga digaya kolkaa labadaaba dhagaag inaad kuma qasid waliyasmacu inay dadweynuhu maqlaan min atarhiibi isjeclaysiinta wanaagga iyo watarhiibi iska cabsiinta xumaa layska cabsiiyo oo macaasida iyo kufriga dembiga iyo dulmigiiyo dabandaabyada waa lagu cadaab mudanaya adduunkana waa lagu ciqaan mudanaya abaar iyo inkaar baa ka ratimaysa aqalada adduumaayo waa la firdhaya hadda la dhaqan yahay halayska ilaaliyo kolkaa waxaa dhibka ana wuu ka digaya waxaan wanaagga ana wuu u sheegaya waa ku boorinaya walwacdi wixii yabooha ah ee dembi dhaaf iyo jannaha eseeba addoomaha u yaboohay wuu u sheegaya ha u halgameene walwaciidi wixii goodia ah ee cadaab iyo caro allah iyo jidka lagu galay oo kufriya maxaasiha uu uga digaya waxaa ha maqleen maa qadar bay maqlayaan yaxmiluhum iyaga ku xambaara cala nuhuubi kicib biwaajibaatihim waajibyaalkooday u kacaan wayusaaciduhum wax iyaga u gargaara cala alqiyaami kicib farkeed bihaa waajibkii loo kaco fii nasaatin firin fircoonaan gudaheed iyo waxasmin niyo adayg kolkaa usbuuca awalkiisii ayaa arrimaha lagu baraarujiyey kolkaa waxay wadayaan dadaalkii siwaalan usbuuc sitimaanka oo dhan inta jimcada soo socoto laga gaaro ay hawsaa wadaayaan idan kolkaa waa daaleen jimcadii hore warkeydiina waa iloobeen kolkaa jimcada cusubna intii baa loo rakibay idan khatiibka waa tabiib waana mucaali meeshuu ku nool yahay iyo ummadduu la hadlayo dhibaatooyinkooda inuu ka warqaban waxay u baahan yihiinna inuu sheego wey waxay ku ba-an yihiinna inuu uga digo wey kolkaa khudab qadiima saddex boqol ka hor la qoray saddex boqoloo sano ka hor khudbo la qoray oo waktigan iyo waxaa jira ogeyn taqliidin kolkaa usbuucii hore dhammaayey saasuu ku dhammaaday usbuucii labaad baa bilowday haddana awal kulli usbuuc ayaad uga sheekaynaysaa siyaasna warkii u sheegaysaa sida nin dabiiba oo takhtaro mucaalija oo amraad alijtimaaciy cudurada bulshada ku jira ee kharibaya dadka ayuu uga digaya dalka khudbadii ayuu dhagaysan jirnay khudbo ibni nabaato qoray dhowr boqolo sano ka hor qoray nin turkiya dadka xukumi jiray wuu qoray kiunbaa wadanka laga aqrin oo waqtiga la soconin oo loogu ducaynayo nin allaahuma ayid sultaanaka khaakhaan bini khaakhaan baa ku taallay kolka khadiibka akrinaya khaakhaan wuxuu yahay ma yaqaan khaakhaan waa nin turki saddex boqolo sano ka horna dhintay niinna ma yaqaan wuxuu yahay webi masar ku yaallo xaggaa waraabiyow kolkaa soomaali webiyaalkeeda sadaale iyo kuwa dhex mara loo duceeyaa la raba in ummadana loo duceeyaa la raba kolkaa midka loo ducaynaya uu noqdo midka markaa hogaaminaya bisababin waaxidin baa loogu ducaynaya inuu madaxweyne yahay loogu ducayn inuu darawalkii dadkan hogaaminayo yahay waa lagu ducaynayo kolka adigaba baabuurkaad fuusha darawalka wada aga hadaad jaa ku aragto oo ku qaylisa walaa yeeli hanala dejinin baabuurka tartiib u wad sidiioo kale wey waxaan waa darawal waa qawsaarku ilaalinayo kolka qawsaarkaaga inaad la taliso inaad u ducayso aadan wax ka adranin hadduu halaabo qarbu kaa subaya sidii nooga subeen oo kale laakiin waaba hadday imanayaan meeshii lagu tukanayay sida khaladaadka dhacay khudbadii oo hayr munaasiba iyo khaaibkood meeshiiba imanen iyo dadka waxaa la sheegaaba faamayni allaahuma ayu suldaanaka khakaan binu kaakaan sidaa khudbadii la akhrin jira o dhan jumlatan wa tafsiilan eberay noqo farkumasaali eekaaf soomaaliya hadda oo dadka aad igu sheegaysid waxyaalaha taabanay ee danahooda ee aakhiradooda ee adduunkooda iyana ay garanaya dhibaatadaasaa dhacday sida khudbadii lugooyay noqotay qilatilfahmi baana jiray in fahmiga uu aada yaryo wayusaaciduhum cala alqiyaami biha binashaatin waxasmin suwalasbo watabdu waxaa muuqanaya waa xikmadii khudbada looga dan lahaa haadihi alxikma murtidan dadka danahoodii la dareensiinayo aakhiradii adduunkoodii la taabsiinayo rumahay ku jiraan looga digayo wanaagay dayaan lagu araadinayo hadihi alxikma waxay ka muuqanaysa ama uba muuqanaysa lilmuta'amil ninka indhaindheeya min khilaali shuruudi iljumca jumcada shuruudda loo xiray haddaad fiirisid xikmadii waa ku soo baxaysaa wa khasaaisiha khasaaisi jumcada arrimaha u gooniya haddaad fiirisid xikmadaanaa kuu soo bixi maxaa jira id min shuruudihaa khudbada shuruudeeda waxaa kamida alqaryatu ka kamida hadday mar makaxdo tahay dadkaan deganeen guurayiin dhagax iyo mindi iyo jingad wuxuu rabaa u dhisnaadeeno dukaanno iyo beeray waxay rabeenna ha u dhisnaada noqdeen dad deganoo makaxdo ah. yaa horta loo shardiyaa idan hadday makaxdaba loo shardiyey ee baadiyo dantiisii fadhiba ku sugnaha iyagaaba guura meeshii la yidhaah roobaa ka da-ay sadexdii reranayey meeshii la yidhaah daaq iyo biyay leedahay laba qofaa la aadina awsaahana maxaad soo aragteen daaq iyo nicmo hoostaa caynka laga gelina iyagaa dhibic iyo daruurka iyo caafimaadkii daaqa hoos horda fadhiga kuma sugaayiin laakiin kuwaan geedi uma jeedaan koryo intay isku xirxireen ay malaas mariyeen ay ku dhex jiraan kolkaa danahoodii malaasta ugu dana ayaa loo sheegayaa idan waad fahamtay haddii la yihi shuruuduljimca makacdaa u shardiyaa xikmada meesha looga dan leeyahay waxa weeye wixii meesha ku noolaa ee makacodan joogay itimaanka inay maalin kulmaan waxay dan iska wareystaan isku baraarujiyaan wixii anfaca waxaan anfacayn taas waad ka garan bal jamaaca haddana waxaa la yihi qof keliyeeta jimcadii lama rabe kooxaa la raba meeshii waxaa la goobayaa waxaa weye dadkii tuulada degnaa inaan qofka habsaamin caruur iyo haween iyo addoommo iyo qof jiran tala male soomaa iska jireen kuwaas laakiin intii caafimaadka qabta ee xilqaadka ahay ma baaqan karaan ka asixi maysa salaadii ha yimaadeena meesha waa cudur ama xibin kamida ah dadka tuulada degan masaalixdii caam ahaanana taabanaysa sidan haddii layihi jamaaca shardi ana ka gara xudmada loo dan leeyahay in meeshaan maslixiya dan saddex walmasjid waxaa la yidhi masjid ha jiro geed hoosta khudba lagu tukan maayo masjidna meel dadkii kulmin karta oo inta la wada hadlaya la fariisan kara oo dadka qaadi karta oo qabow iyo hoos leh xagna ruuxi ah oo nafsadiiba ay jeceshaho waa masaajid cibaado loo dhisay ilaahna ku magacaaban kolkaa qofka joogidiisa cuqdiya waraar ma qabo qofka cuqdiya waraar ma qabo waxaad dhamaysaa markaad xafiis tagtid iyo markaad masaajid joogtid masaajid haddaad joogtid saad mudmayn u tahay oo qalban waqaalaban naftaadii iyo qalbigaaga iyo jirkaaga ay u degan yihiin ileen guri eebbaad joogtaa ajiraana kuu socda cidna meeshaan male laakiin xafiis iyo meelay dan taallo waxay ma fadhin kartid ama kii meesha joogaanba ku rabin shaqan qabsan lahaa raalliga aaduu ku leeyahay ama adigaanba meeshaan ku danayn fadhigeeda fagaad ka leeda idan masjid haddii la shardiyey jamaaciya kooxna la shardiyey makacdana la shardiyey xikmadii jimcada looga dan danla waa ku muuqata oo baadiye aan loo dan lahayn hal qofna aan loo dan lahayn qof kayru mas-uula ilmiya bilcaan iyo addoomiya dad jiranna aan loo dan lahayn kan jiran muxuu qabana isagaa isbatal u baahan taasaad ka garan karta iyo wa tawxiidihi xataa masaajidii baa mid laga dhigay mid waa maxay waxaa weeye tuuladii hal masjid baa ku yaal masjidkaasna waa jaamic isagaa hadduusan buuxsanayn midda labaad in la dhiso ma banaan ciidamadii buu kala qaadaya ilooyinkii masjid baraaq lagu dhaliilay watafriiqan bayna almu'miniin baa kamid ahay dadka in la kursaa la rabaa oo wadajir wax loogu sheego dadkan waa isku dad waana isku dan waana isku dabeecad hawsaanaa ka dhexaysa maxaa loo kala dhantaalayo kolkaad gafina heygaro oqooyib waqooyiba usii badnaade kolkaad magaalo ama tuulo timaado ood suuqa kusoo degtid oo tiraahad masaajidka ii sheega taariciyada miyaad rabta mase ka qaadiriyada lagu leeyay laba masaajid baa lakaga leeyay qaadiriyana mid bay leedahay saalixiyana mid bay leedahay labadaba in la dumiyo wey masjid muslim leeyahay lamisa wey labadaba in la dumiyo waa masjidu miraar maxaa jira masjid kooxna ku magacaaban kooxna aan loo ogolayn waa in mid muslimka ka dhaxeeya oo aan dadka kala geynin ee lagu wada tukada la sameeyo allaahuma masjidkii baa yaraaday ama magaaladii baa sida jiddo badatay hal masjid ma qaado tacadudu lmasjid bihadihi lmaslaxa ayuu ku iman karaaya wailaa biduuniha falaa yajuuzu binaau lmasjid ma banaana anbaa iloo qabin wa tawxiiduhu kolkaa masaajidkii midnimadiisiina waa la rabaa waalkhudba warweyn oo aan qof iyo laba lagula hadlaynin ummadda goobta joogta guddigeed lagula hadlayana waa la rabaa in khudba loo jeediyo wa kownuhaa bal khudbada mustawaha la gaarsiiyana qofka khudbadan jeedinaya cadi maaha waxaa jeedinaya khaliifadii xilka weyn ninkii hayay ama ninka naa'iba oo la doorto aqoon iyo taqwo iyo salaax iyo wanaag lagu doortay baa jeedinayo u qalma oo ummaddana qancin kara dadkuna ku kalsan yahay ninkaasaa meeshii imanaya laakiin masaajid reer dhisteen oo masaajidkii hebel laleeyahay haddana uu keentay wiilkiisii wiilkiisii buu keenay yaa wiilku hadduu nin fiican yahay faqi hadduu yahay saalixna yahay aqoon-yahana yahay ummadduna ku karsanta dadkanuu qancin karo masaalixdaana uu la socdo fanci maahiya nabadii caana wey laakiin wixiiba hadduusan garanayn aabbahay baa masaajidka dhisay keliya uuba amar ku taagleeyo masaajid waa ka baxay xaafadaad leedihiin wey waxaadna taa ku garanaysa masaajidkii waa masaajid qolada dhisatay daangi iyo moos bay ku qaybsanayaan xadre iyo dhaanti iyo hees bay ku hayaan iyo khasaa'id adigana markaa tiraajid baan ku akrinaya ama dersi baan ka bixinaya qayaadka laga qabanaya oo qur-aan baan ku akrinaya maxaa laygu diidaya casr baan ka bixinaya maxaa laygu diidaya fatxulmadiid baan ku laqbay kitaabu baan ku laqbaynaya maxaa laigu daadiya uma waxa munaaqibka iyo mawluudka iyo xasradii iyo xalwadii iyo mooska baasanka isku hayo arbacadii iyo isniinti iyo jumcadii iyo ayaan la arkaba idan kuwaas masaajid niyaa masaajidku waa in cibaado loo dhiso ana almasaajida lilah kolka ma moos waxuna cibaado ah waa caadi intifaac wey aqalkaaga ku un laakiisikaa laga dhig masaajidkii jikoo kale yaa laga dhigay idan hankadiiyo waxaas gurigaaga ge hadday maslaxatulmuslimiin keentay nabad iyo caanow kolka tawxiidkiiyo kolkaa masaajidiina lama yaqaan howlaheedii lama yaqaan xikmadii marka loo digayey khudbada waa luntay aqoon la-aan baa lumisay iyadii nafciga yeelan weyday khudbadii la akrin jiray fara badana haddii salaqiini darana ayuha ayuhanaas labe abubakar ibn sidiiq radiyalla cumar radiyalla kolka baashaartii taraafikadii oo kale la wadaagayo laysu jiibinayo warkiina lalama socdo wafi lkitaabi alcasiiz qur-aanka kariimka ah waxaa ku soo aroortay waidaa quri'a alqur'aanu faastamicuu lahu wa ansituu lacallakum turxamuun xadiidkiina waxaa ku sugnaatay waa noo iman doona man qaala lisaaxibihi walimaamu yakhdub uskut aw anfid faqad laga khudbadii baa la dhegeysanayay mid baa shalay hore warnaga aamusaa tiri warnaga aamus waa fiicanta waa min baabi ilamri bilmacruuf wanahyi can ilmunkar wamaca daalika fii waqti alkhudba alamru bilmacruuf waxaa laga sugayaa khadiibka adiga lagaama sugaayo kolka bal kii dhaaf adigii yihi warnaga aamus naftaadii baa laqwi falay antarbakasaad ku kaday inaad nabadyaxano wey afinaad ka maaha waman masal xasaa kolka mid baad wax soo qaadanay khudbadiina waa socota dabalaba isugu dirayaa qac qac qac isna waa dheelaya waman masal qofka dhagax iyo waxa taabtana faqad lagaa isnacantana baqashuu ku kacay iyo waxaan goobta la ekay khudbaduna sideeda labadii ragcadood bay xisaabanta labadii ragcadood ilaa duhur afar baa la tukan jiray khudbadana labaa la tukadaa labada kale labadii khudbo wey idan waxaa la sheegaa dhegeysato wey dhaqdhaqaaq iyo salaad iyo nuuxsi midna laguma ogola idaa quri'a alqur-aan mufasiriinta waxay ijmaac ku yihiin qur-aankaa khudbadii inuu yahay idaa quri'a alqur-aanu fastamicuu lahu taas waa dhegeysigii waansitu sibdhaha kolkaas sidaa yeeshaan oo aamus iyo dhegaysi lacalakum turxamuun haddaan dhegeysiba jirinna alla bashaalayo ayuhanaas iyo labayka soomaaliya jawaab maaha waryaa iyo hoo sooma ayuhanaas labayka maxay tahay haddii la soomaaliyeeyo dadow hoow loogama baahna meesha ayuhanaas ha yihaah isaga ayuha almuslimuun ha yihaah ayuha almu'minuun ha yihaah waa lagu baraarujiyey qalbiga iyo dhegih iyo maskaxda iyo maanka khadiibkasi wuxuu sheegayena dhegayso laakiin hoow looma baahna wax meesha kolkaa fiiri mustawaheeda waalkhudbatu khudbadiina waa lagu garanayaa warka weyn dadka loo jeedinayey wa kownuhaa kownu lkhudba khudbadii ahaanteeda min alkhaliifa xukunka ninka u sareeya awil weli caasimadii jira meeshaana tuulo wey khabiibka ninkii ka weliga aha gobarnatoorihii barasaabka meesha hadday gobol tahay gobarnatooraha khudbada akrina haddii ay tahay tuulana ama degmo tahay isiga akrina hadday intaa kasii yar tahayna guddoomiyaha akrina xilkeeda marka arag mustawaheedana arag meeshaana inay diin iyo dunuud kala bixin arag oo kolka haddii madaxweynihi iyo gabardadiisi ay tuuga yihiin alkolaysayaal inay muslim xukumaan ma banaanta xaggay ka banaanta waa in kolka khaliifka iyo gobernatooraha iyo dhiisiga oo dhanba waa inay yihiin dad muslimiinoo diinta garana marka iyagaa maamulaya labadii dhanba maslaxadii dadka xagga adduunyada iyo tii aakhiro wax kala baxayo mal adduunyada la sheegayo kulligeed masracatun ilaakhira beertii aakhiro la tabcan laha kolka waxay adduunka ku tabcota aakhiro lala taga kolkaa laba kala maaranta mehe waa maalinta labadeeda gelin oo kale idan wa kownuhaa kownu lkhudba min alkhaliifati ay tahay aw ilweliyi ninkii maamulka u joogay ayaad ka garanaysa in maslaxo weyn ay meesha ku raakiban tahay iyo murtideeda waxaad kalaad garanaysaa wa taxriimu alkalaam warkii baa la xarimay asnaaha asnaa alkhudba khudbada dhexdhexaadeeda baashaal waa la xarimay waxaan muhimkaa ee dadkan ka dhexeeya ee akhriya adduunba animaya ee khabiirka soo jeedinayo yaa loo bog iyo beerkeenaya qasaal kale lama ogolo wa suquutihaa dhicitaankay dhacday ayaa laga garanaya can ilcabdi addoonkii bay ka dhacday waalmar'ati bay ka dhacday waasabiyi canugii yaraabay ka dhacday waalmariidi kii jiranaabay ka dhacday sababkuna waa maxay lianna takliifa haa haaulaa afarta aan sheegnay xiilkooda hayru taamin xilaan dhammaystirnayn wey walaysu maaha biqaadiriina kuwa awoodaba ma aha afartuba cala alqiyaami isu taagid bimaa kii laysu taago qad yuqaalabuuna bihi in laga dalba laga yaabo oo ninkan soo jeediyo jira iyo gaalaa la sheegay diilaan baa loo baahan yahay cala almimbari mimbarka korkiisa min mas-uuliyaatin waxyaa laysweydiiye wa takaaliifa xilalow xikmadeedii baad garatay kolka jumcada looga dan lahaa waxaa soo haray fadlu yowmihaa maalinta jumca qiimigeeda muxuu dhan yahay haddaan ugu sheegayo ljumca jumcada maalinteeda yowmun maalin weyn faadilun ka sarreeya maalmaha kale wacadiimun maalin weyn weyn min khayri ayaami dunya adduunyada maalmaheeda kuwa ugu khayr badan bay jumcadu ka mid tahay qaala wuxuu yihi fiihi yoomka jumcada gudihiisa rasuulullah eebba weyne rasuulkii wuxuu yihi khayru yowmin maalintan ugu khayr badan ay dalaacad dhalato fiihi yoomka gudihiisa ashamsu qoraxda yowmuljumca jumcada maalinteeda maxaad ogaatay kolka afdal ayaami dunya maalmaha adduunka tan ugu qiimi badan inay maalinta jumcada tahay ayaad ogaatay kolka adila qaado ku tusinaysa warka wa fiihi maalinta jumcada ah gudaheeda baa khuliqa aadan abulbashar calayhi salaam unkoo dhanba uu ka abuurmay maalin jimca la uumay calayhi aadam korkii asalaam nabadgelyo ha ahaato haddana qiimii labaad dhegayso wa fiihi maalin jumcaha gudaheed baa udkila aadam la geliyey ila aljanna janadii baa la geliyey haddana mar saddexaad qaado wa fiihi yoom jumcaha gudihii baa ukhrija aadam la bixiyey minha jannada laga bixiyey saddexdii hore waa musalla abuuridii aadam iyo jannadii la geliyey arrin weyn waa tahay laakiin janaka bixintu ma arrin weyn baa maxaa qiimigii loogu daray maxam arrin weyn wey sababtuna waa wey bixintii jannada laga baxay waxay sababtay inta aadam dhalay ee rusulla ee nebiyaal ee saalixiinna iyo inta cibaado ee la sameeyey inta masaajid la dhisay bixintii uu jannada ka soo baxaybaa uu sabab ahay wailaa fi ljanna laguma dhala meesha intii joogayna waxma dhalin idan khayrkaa farada badan ayaa bixinta uu sabab ahaa bi haada alictibaar dhankaa markii loo fiiriyo ayaa aadam jannada bixintii laga bixiyey inay wanaag ahayd loo arkay wa fiihi maalin jumcaha gudaheed ayaa ukhrija aadam la bixiyey jannada in hameejana midaan afraad baa noogu daran waxaani sheekay ahayd aadam jimca la abuuray iyo jimca janno la geeyey iyo jimca laga bixiyey xikaayatu xaalin maadiya arrin tagtay ama la sheegaayey kanaana kor fuusa hadda waxay dhacaysaa saacadda qiyaamo maalin jimca maskana noogu daran oo saddexdiiba nooga daran kolka ma jimcada soo socota mase waa ta ku xigta mase waa ka dambaysa alcilmu cinda allah laakiin kulamaa aada jimco aragtid wadnaha farta ku qabo walaa taquumu saaca saacaddii qiyaama dhici mayso ilaa fi yowmi اljumca jumcada maalinteeda waxaanan ahayn dhici maysa sibbay ka iman doontaa inuu ku dara yahay wa fiihi saacatu lijaaba maxaale waxaa ku jirta saacad haddaad eebbahay waxaad weydiisata gacanta lagaa saaro cilmigaabay ka mid fa haddaba waxaa aboon an yucdama in jumcada la weyneeyo oo maxaa loo weyneynayo waataan idhi waxaan eebba weyneyn yaan la weyneynin bitacdiimi illaahi lahu allaa weyneeyin kolka waxaad weyneynayso wixii eebba weyneeyey waa inuu yahay wixii aan eebba weyneyninna inadaan qiima u yeelin wasadaqa allaahu fii qowlihi waman yucadim shacaa'ir allah fa inahaa min taqwa alquluub in laabtaadu taqwo ku jirta waxaa lagu garan wixii eebba qiimeeyaa qiimi kula xaqaa qiimi kulale masaajidkaa qiimi kulale leh qur-aankaa qiimi kula nabiyaashaa qiimi kulale leh rusushaa qiimi kula xabadii xaramkaa qiimi kulale leh muminkaa qiimi kula leh wixii eebba qiimeeyaa qiimi kula leh qalbigaagaa dhaqan kuwa haddayaan qiimi kula kolka markaad gaal gafuuxun aragtid siisiyeer haddaad tiraahid ama yasaad tiraahid dhintaatoo noolay qalbigaagii baa dhintay markaasaa waxaan qiimi lahayn aad mooda inuu qiimi leeyo fayambaqii waxaa haboon an yucdama in la weyneeyo tacdiimillah eebba weyneyntii sababtay lahu jimcaduu weyneeyey oo fa qofka muslima wuxuu badiyaa fiihi jimcada gudaheeda min asaalixaat axmaasha susuuban buu badiyaa wayabtacid waa dheeraada fiihi yoomka gudihiisa can jamiici siyaar xumanyaal xaggooda ayuu ka dheeraada afar waxaa wey aadaabuha habkii ansaxa la doonayo in jimcada lagu yimaado inaad iska un timaado ma iyo wamaakii yambaii haboon an yu'ta in lala yimaado fii yowmihaa jimcada maalinteeda waxa in lala yimaada boonna halkaana looga hadlayaa kow waxaa weeye alikhtisaalu qafaysasha haboon awal wa qabla kulli shay soo mayro dhididkaad beeraha kusoo falatay amaad xoolaha ku daajisay oo kugu angegay oo kugu caari caraysay hal imaanas alikhtisaalu qafaysashu calaa kulli man qof kulligiis korkii uu qabayso yaxduruhaa jimcada imanayo biqowlihi hadalkii nabiga u daliila sala allahu naxariis allaha badiyo caleyhi nabiga korkiisa wasalama nabadgelyo allaha ku badiyo usubanaha yihi gasluljumca jumcada qabaysashadeeda waajibun waajib wey calaa kulli muxtalimin qof biyo kulligiis korkiis bay waajib ku tahay kolka qabaysaa waa layska rabaa laba lubsu nadiifi siyaab dharkiisa uska galla inuu cusub yahay dukaanka hadda laga soo qaaday shardi maaha waa inuu nadiif yahay intaad xafoojiso dhiigka ka tuurto maran dhibaato lahayn dharkaasa la timaado wey lubsu nadiifi siyaa marateeda nadiifa xirasadeed intaasa ku koobanin waa masutid sanka lagula raacal raba maalintaa jumcada baraafuunka laysato kan ugu qiimi badan kaa isku soo tifji qofka dheg martaba hakuufaxkoraa ku daymooda iyadana waa ka daliilkeedii biqowlihi hadalkii nabiga u daliila sala allahu naxariis allah badiyo caleyhi nabiga korkiisa wasalama nabadgelyo allah ku badiyo uu yihi subanaha calaa kulli muslimin qof muslima kulligiis korkiisa waxaa ku waajiba alquslu qabaysaso yowma aljumca jumcada maalinteedii la qabayso wayalbad wuxuu muslimku xiranaya min saalixi siyaabihi dharka u yaal kuwa ugu fiicnaan badan ayuu soo xiranaya wain kaana lahu hadduu muslimka u ahaaday ibun wax udgoon hadduu u ahaadayna masa waa taabtaa minhu min adiif wax yar ayuu kasoo soo taabtaa saddex waxaa la rabaa atabkiiru kalihid ilayhaa jumcadii loo kalaawo ayidihaabu aadi ilayhaa jumcadii la aada goorma qabla dukhuuli waktihaa intaan waktigii la tukanayay la gaarin ka hor meesha la taga wey bizamanin waqti daliilkeedii waa kana biqowlihi hadalkii nabiga uu daliila sala allahu naxariis allaha badiyo caleyhi nabiga korkii wasalama nabadgelyo allaha ku badiye uu nabiga yidhi man ikhtasala qofka kordhaqdee qabaysta yowma aljumca jumcada maalinteeda kasla aljanaaba sida janaaba looga qabaysto kale haddaad bilcaantaada barakaysid si adag baa loo qabaysta haddaad jumca aadaysidna si lamida ah gasla aljanaaba janaabada kamayrashadeedii uma ka gadaal raaca taga masaajidka aada bi saacati saacad gudaheed aluulaa ee horeysay fakaanama wuxuu kaas la ajri yahay qaraba isagoo eebba ugu dhowaadoo sadaqaysay badanata neef geel kolka haddaa saacadii koobaad timaado neef geelaa kuu qoran ajrigiisa saacadii labaadna faman raaxa qofka taga bi saacati saacadii ahaaniyati labaad fakaanama wuxuu la ajri yahay qaraba isagoo eebba ugu dhowaado sadaqaysay baqaratan neef loo waman qofka raaxa taga fi saacati haaliha saacaddii saddexaad faka'anamaa qaraba isagoo eebba ugu dhowaaday kabsan wan akrana geesale wan afar jir lix jira ah, oo geesale ayuu la mid yahay waman raaxa qofka taga fi saacati saacad gudaheed araabicata afraad wakaanamaa qaraba isagoo dhowaaday dijaajatan digaag waman raaca fi saacati alkhaamisa saacadda shan qofkii yimaada fakaanamaa qaraba bayda ukun isagoo sadaqaysay ayuu la mid yahay faidaa kharaja alimaam imaamkuse hadduu baxo oo mar imaamku intuu gurigii ka yimaado masaajidka soo aado xadarat ilmalaa'ika malaa'igtii albaabka taagnay ee garaadaha qoraysay waa soo xerootay iyadu maxay qabanaysaa yastamicuuna dikra ay dhagaysanayaano alxamdulilah uu khatiibku leeyahay ma dhagaysanayaan afar waxaa la rabaa salaatu maasaytu kasadii tayasara fudaado min annaafilati kamida saaidka markaad soo gashid intaad khudbada sugaysid salaad baa tukanaysa cinda dukhuuli ilmasjid masjidka soo gelidiisa agteeda arbaca rakcaad afar tuko oo agsar wax ka badan baa tukanaysa ka gadaal jimcadana gurigaa lagu tukadaa laakiin masaajidka markaa timatid cala alaqal taxiyatulmasjid tuko daliilkeedii waa ka biqowlihi hadalkii nabiga u daliila sala allahu naxariis allaha badiyo caleyhi nabiga korkii wasalama nabadgelyo allaha ku badiyo uu nabiga yihi laa yakhtasilu rajulun nini ma qabayso yowma aljumca jumcada maalinteeda fayatadahar isma dhaqo bima stataaca wixii u awoodo min duhrin isfaahirina wayadahin ma tubkado korka in la jilciyaa la raba min duunihi saliida gurigiisa u taalla aw yamasu u taabto min diifi beytihi aqalkiisa baraafuunka u yaal wuxoogaa iska soo mariyo umaka gadaalu yaruuxu tago ila almasjid masjidkii jumcada uu aado walaa yufariq isagoon kale dhex fariisanayn bayna snayni laba isku dhegan dhexdo uma ka gadaal u yusalii tukado maa kutiba lahu xageeba wixii looga qadaray uma haddii tukada kadib yunsitu uu dhagraariciyo lilimaam imaamka uu dhagraariciyo idaa takalam haddii imaamka khudbadii bilaabo intaa qof yeelaa ma jiro ilaa haddii uu jiro gufira lahu qofka waxaa loo dhaafaya min aljumca jumcadaa uu sidaa yeelay ila aljumcati alukhraa iyota kalee soo socota inta u dhaxaysa baa loo dhaafaya basakaa'ir maa lam yaksha hadduusan daboolin alkabaa'ir dembiyaal waaweyn tan qadcul kalaam hadal in la gooyo wey walcabas dheeldheel in la gooyo wey bimasilxasa qaru wax taataabasho iyo wanaxwiha wixii lamida idaa kharaja alimaam hadduu mar soo baxo biqowlihi nabiga hadalkiisi baa u daliila sala allahu calayhi wasalama uu nabiga yidhi idaa qulta haddaad tiraahi lisaaxibika qofka ku ag fadhiya yowma aljumca jumcada maalinteeda iyadoo imaamkii uu yakhdub muslimiinta wari jeedinayo ansid aamusa dhaa tiraay faqad laqawta adigaaba antarabaqas ku kacay oo tacadiyey wa qowlihi hadalkii nebigana waa u deli man masalxasa qofka waxuntaa taabta faqad laqa isna waa edab darsaday waman laqa qofka edab darsadaana falaa jumcata la ajri meeshii kuma hayow lix waxaa la raba idaa dakala hadduu qofkii soo galo walimaamu yakhdub imaamkuu khudba akhrinayo sallaa ragcatayn laba ragcad buu tukada khafiifatayni fudfudud ahna taxiyata almasjid masjidka salaamtiisii biqowlihi hadalkii nabiga u daliila sala allahu calayhi wasalama uu nabiga yidhi idaa dakhala axadukum qofkiin haddii uu galo yowma aljumca jumcada maalinteeda walimaamu uu imaamkuna yakhtub warjeeginayo falyarkac ha tukado ragcatayn laba ragcadood yuusan dheeraynin walyataawaz yatajawaz hay fudaydiyo bihimaa labada ragcadood gudahooda wey toddoba yukrah waxaa la kaadaa oon la rabin fakhatii riqaabiiljaalisiin dadka fadhiya in laga luqun tillaabsado iyo wa tafriqati kala geyn baynahum dhexdooda biqowlihi baa u daliila hadalkii nabiga sala allahu calayhi wasalama liladii nin buu nabiga u yidhi uu ra-aahu nabiga arkay yatakhaa isagoo ka tillaabsan riqaaba annaas dadka luquntiisa ijlis fariiso faqad aadayta muslimkii baad dhirtay wa qowlihi hadalkii nabigana waa u daliil falaa yufariq isagoon kala geynayn bayna snayn laba dhexdooda wallaahu aclam